بsم الlh الرحmن الرحيم الحمdu لله رب العاalمين والعاaqبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وbارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين faslka wqfka aynu soo dhaafnay ayaa meel su-aali kasoo noqotay marka waxaan doonaya inaynu yara waadixino insha allah waqafka shuruuddiisa markuu sheegayay shardiga labaad wuxuu yihi wa an yakuuna calaa aslin mawjuudin wa farcin laa yanqatic asal maxaa loogala jeeda su-aashu waa taas yaa ka jawaabaya fadal a kuwa cidda ugu horeysa lagu bilaabayo weeyaan asalku maaha marka la joogo baabka matalan faraaidku kale marka la joogo kaley asal iyo farac oo dadka is dhalay bay noqonayaan asalkiiyo farcu dadka is asalkuna waa aabbihi oo kale matalan iyo hooyadii farcuna waa carruurtoodii saa loogalama jeeda halka maxaa logala jeeda kuwa lagu bilaabaya way waqafka cidda lagu bilaabayaa cid lagu bilaabo waqafkan oo mawjuud wayna jirtaa cidda lagu bilaabo waa cid la helaya waynat marka waxaa ku baxay cid aan la helayn hadduu yidhaahdo waxaan ku waqfiyey calaa zaydin waa sax zayd baan ku waqfiyey ama calaa khaalidi gurigan waqf waxaan u siiyey zayd zayd waa asl mawjuuda asal mawjuuda marka waxaa lagoola jeedaa asalka maxaa lagoola jeedaa cidda waqafka la siinaya ee lagu bilaabayo inay yihiin mawjuud waxaa dhici karta qof aan lagu bilaabeynin oo laakiin gadaal ka imanaya waa farci weeyaan waxaan ku waqfiyey zayd waa kii lagu bilaabay isaga dabadeed waxaan ku waqfiyey awlaaddiisa waa farci awlaaddaas si dabadooda waa farci kale hadda soo maareysa marka asalka iyo faruc saasay noqonaya marka asal waxaa lagala jeedaa inta aynu tilmaana waa waadix ma halkaas soo ma ya halkaas intaan isku dhaafinaa markuu sheekhu yihi wayajib badlu lmaali bialaati sharaaida saddex shardi bay noqonaysaa in saddex biyaha bixintooda biyaha la bixinaya waajibka ta qofka inuu bixiy waa biyihii biyuhu leeyahay weyaan isagu biyaha isagu uu leeyahay ee qotay ya ayaa saddexdaa shardi marka laga helo aynay ahayn inuu ceshay waay sheekhu wuxu uhi raximah llah faslu wkul maa jaaza baycuhu jaazat hibatuhu halkan waa hibadii axkaamta hibada ayuu halkana kaga warramaya sheekhu raximah daabit buu noogu sameeyey isaga wa kullu maa shay kastaoo jaaza baycuhu iibkiisa uu banaanaado jaazat hibatuhu hibadiisana waa banaantay walaa talzamu lhibatu hibadu laazimi mayso lana mulkiyi maayo la mulkiyi maayo laazimna noqon mayso ilaa bilqabdi qabdiga mooyaane waidaa qabadaha almawhuubu lahu kii loo hibeeyey marka uu qabdiyo ee gacanta uu ku dhigo lam yakun lilwaahibi kii waahibkaha hibeeyey umay ahaanin an yarjica fiiha an yarjica fiihaa inuu ku noqdo ma laha ilaa an yakuuna inuu noqdo mooyaane waalidan waalidan inuu noqdo mooyaane waidaa acmara shay-an shay markuu qofi shay uu qof markaa cimri siiyo aw arqabahu ama u ruqbo siiyo kaana lilmucmari kii la cimri siiyey aw lilmurqabi waxaa usugnaaday iyuu usugnaaday iyo waliwarahatihi warahadiisii min bacdiisi kadib an sheegi doona insha allah alcumra wruqba waxay tahay iyado daabitku wakulu maa jaaza baycuhu shay kastoo iibkiisa uu bannaan yahay jaazat hibatuhu hibadiisa oo bannaantay marka halkaa daabit buu inoogu sheegay shay kasta oo in la iibiyaa ay bannaan tahay ya in la hibeeyaana way bannaan tahay maxaa ku baxay ya wixii aanay bannaanayn in la iibiyaa in la hibeeyaana ma bannaana waxaanay bannaaneyn in la iibiyo maxaa ka mid a ah? khamriga oo kale sax wey khamrigu iibkiisu waa xaaraan in la hibayaana waa xaaraan doofaarka iibkiisu waa xaaraan hibadiisuna waa xaaraan dameerka ka warrama dameerka iibkiisu ma banaanya sama banaana waa banaanya dameerka waa la kala ibsan kara lianna waa caynun daahiratu waa cayn daahira waa shay shayga aahirkan in la kala iibsada u banay shayga nijaasa waa xaaraan shayga hadduu nijaas yahay lama kala iibsado iibkiisu waa xaaraan hadduu nijaas bay lakiin hadduu aahir yahay waa banaay marka dameerku waa caynun aahiratun waa cayn aahira waa cayn aahira dabeetana in la kala iibsadaa way banaanaanaysa mhm. waay <clears throat> marka daabit qaado masaail baa laga soo reebaa ay banaanaanayso iibkooda una banaanaanayn lakin hibadooda ay banaanaanayso masaaishaas way koobanta iska dhaaf yada laakiin daabidka horta haysa imika hada wakulu maa jaaza baycuhu jaazat hibatuhu hibadiisa banaanaanaysa waay hibadu waa qofka oo la siiyo shay baa la siinayaa biduuni ciwadin ciwad la-aan waxba lakuma bedelanayo waxaan moodayay maarkii maalmihii ugu horreysay een bayca soo bilownay inaynu cuquudda qaybinay cuquud lmucaawadaat iyo cuquud tabarucaat labadaasi mucaawadaadku waxbaa la isku bedelanaya cuquudda mucaawadaadka maxay isku bedel labada qof ee caqdigu dhex marayo ee wax kala qaadanaya waxbay isa siinayan waxbay isku bedelanayaan kana waxbuu bixinaya kana bedelkiisa u bixinaya mucaawada la marka cuquudda mucaawadada ayaa waxay u qabsataa bayc lacyaan iyo bayc lmanaafic manaaficdoo la iibiyo ay qabsamasaa marka imika baycin soo marnay oo kale waa cuquudda mucaawadaadka iyo ijaaradina soo marnay iyo waa mucaawadaad waxba la isku bedelanaya waa caqdi mucaawada maca nikaax noqonaya caqdi mucaawada waay wixii markaa labadii dhinac wuu ka yimid soo ma kana waxuu bixiyey kana wixii kaasuu bixiyey bedelkiisii uu bixiyey isweydaarsadeen markuu dhinaca keliya ka yimaado caqdiga tabaruc baa la dhahaa maxaa la dhahdaa tabaruc labada qof ee caqdiga inu dhex marayo ya waxba kala bedelanayaan mid baa bixinaya ka kala bedel ma bixinayo kaasun baa qaadanaya waxba ku bedeli maayo waa sida hibadan oo kale sida hibada oo kale hadiyadda oo kale caariyada oo kale cuquudda tabarucaad baa la dhahaa waxa bixinaya adigu hadid baad qofkii siisay ama hibaad sheegi dhul baad u hibeysay dhulka waan kuu hibeyay baa tihi bedelkeeda waxba kuma siin waxba kuu bedeli maayo waxba kugu bedeli maayo caqdiga noocaasoo kale maxaa dhahdaa tabaruc hadiiduna waa lamid iyo kuwa iyago kale lamidka caariyadii aan soo marnay o kale kamata hadda soo ma aragti waay marka cuquudaana tabarucaad baa la dhahdaa lakin waxaad ka warantaa maalan hibada nimankeenu joogno sadku tabaruca maha tabaruc maxaa logala jeeda dhinacunba wax bixinay dhinaca kale waxaama bixinay dhinacunba wax bixin dhinaca kale isagu waxaama bixinay xataa waqafku waa saas waa tabaruc wey qofku ku tabaruc midaan maqal ya yani bedel ma qaadanayo weyaan waxaad ka warantaa hibadan qofkii shaygii wuu hibeeyey hibuu bixiyey laakiin wuxuu doonayaa in wax loogu bedelo dhul buu ku hibeynaya dhulkan uu ku hibeeyey oo ku siiyey wuxuu doonayaa inaad gaadhi adigu bedeshid ayuu doonaya waxaa la dhahdaa alhibatu bithawaab baa la dhahdaayo axkaamta bayca qaadata waa iibun xukunkii baycun bay qaadanaysa waa iib bay noqonaysa xukunka baycna alhibatu bithawaab baa la dhahdaa marka hibadu marka aynay bedel lahayn wax wax lagu bedela ayna lahayn waa kanaynu marayna waa caqdiga tabaruca haddii qofku uu shayga kuu hibeeyo laakiin uu doonayo inaad wax ugu bedeshidna waa baycun axkaamta ah beyca qaadaas alhibatu bithawaab ayada waay wuxuui sheekhu walaa talzamu alhibatu ila bilqabdi hibada waxaa lagu mulkiyaa laazimna ay ku noqotaa bilqabdi qabdigay laazim ku noqotaa waa laazim jaa-is maaha waa maxay laazim laazim waynu fahmayna soma ya jaa-is ayib haddaba laazim waxay ku noqotaa bilqabdi qofka marku gacanta ku dhigo inta aan gacanta qofka aynay gelin loo hibeeyey almawhuulahu ka loo hibeeyey intaynay gacantiisa gaadhin ya waa maxay noqonaysaa maalan nin baa wuxuu ku yidhi waxaan ku siiyey gurigaasan hibe hibe ku siiyey guri buu hibe u siiyey laakiin gurigii muu qabdayin gacantiisa may gelin oo furayaashi iyo qabdigu wuxuu noqonaya in loo banneeyo gurigii looga baxo alaabta laga qaado furayaashina lagu wareejiyo laguma gurigii laguma wareejinba dabeetana horta su-aashayna waxa wey mar haddii sidaa ay tahay oo weli aan lagu wareejinin kii wax hibeeyey hibadiisi mu ku noqon kara mise kuma noqon karo ya wuu ku noqon kara waayo caqdigii weli waa jaa-is soo ma laazim muu noqon ayib uu dhintay ninkii guriga bixiyey baa dhintay isagoo weli aan wareejinin horta hibadu waa halkeedii hibadu waa sax weli waa hibeeyey laakiin weli waa jaa caqdigu waa jaa imika waxay ku wareegtay halkee warasadii warasadu hadday ninkii ku wareejiyaanna saasay laazim ku noqon doonta haddii ku wareejin waa ina hahdeen mar hadduu dhintay de khalaas weyaane iska tag mar hadduna kugu wareejinin ya caqdigaasi dee weli laazim noqona jaa-is bu waa lala noqon kara markaa wey waa waadixsa markaas waay haddaba waxaad ka dhigtaa bal wuu la wareegi wuu ku wareeji markii uu ku wareejiyey furihii uu siiyey wixi dhan uu la wada wareegay ayuu dhintay warasadi ma ku noqon karaa maya laazim buu noqday marka walaa talzamu lhibatu hibadu laazimi mayso oo laazim noqon mayso lana mulkii maayo ilaa bilqabdi qabdi mooyaane qabdi bay laazim ku noqon doontaa iyo qabdigaasi yaa lagu mulkiyi doona walaa talzamu lhibatu hibadu laazim noqon mayso lana mulkii maayo ilaa bilqabdi qabdi mooyaane qabdigaa lagu mulkiyaya waidaa qabadahaa marka uu qabdiyo almawhubu lahu kii loo hibeeyey lam yakun lilwaahibi waahibkii umay ahaanin an yarjica fi aan ku noqdo almawhubu lahu waa kii loo hibeeyey alwaahib waa kii hibeeyey caqdigu had jeer labada waa la helaa waa shari shaygii la hibeeyna de waan la helaa haddaad caqdi maqashid kaasaad qaadanaysaa caqdina haddaad maqashid caqdi arkaantiisu waa saddex labada qof u dhex marayo waa la helaa imika halkan laba qof u dhex maray waahibkii iyo mawhuubkii waahibkii ma hublahugii kii hibeeyey alwaahib waa ka hibeeyey ma hublahuguna waa ka loo hibeeyey shaygii la hibeeyeyna waa in la helaa caqdi haddaad maqashid caqdi arkaantiisa waa saddexdaas labada qofu dhex maraya iyo shaygii iminka caariyada samayna samanayn kii caariyada qaadanayay iyo kii caariyada bixinayay iyo shaygii la bixinayay buu noqonaya caqdiga caariyada waa kaas kirada samayna samanayn kii kiraysanayay iyo kii kireenayay iyo shaygila kiraysanayay ya iibka somayna soo mari kii iibsanayay iyo kii iibinayay iyo shaygila kala iibsanayay arkaantu saddexa caqdigo arkaanta saddexaasu leeyay marka laakiin de waxaa sii raaca arkaan kalena way raaci kartaayo siiqadii siiqadii iyo iminka sanamka markaan soo marin racsumaalkii iyo waxa weeyaan ha racsumaalkii iyo kuwaasi waa arkaanta iyagoo si raacay lakiin saddexdaas caqdiga shardi iyo rukni way yihiin saas ogaas ayaga waidaa qabadahaa markuu qabdiyo almawhubu lahu kii loo hibeeyey shaygii loo hibeeyey markuu gacanta ku dhigo lam yakun lilwaahibi waahibku umay ahaanin umay sugnaanin an yarjica fiihaa inuu ku noqdo waay su-aal baynu isweydiinayna marka su-aashaynu isweydiinayna waxaa weeye qabdigu muxuu kuso qabdigu suu kuso asilay ila wuxuu yihi idaa idaa qabadaha almawhuubu lahu qabdigu siduu noqonaya fadal haye a a waay a a waay wax gacanta laskaga dhiibaya haduu yahay kaas saddexdaas weyaan wixii gacanta laskaga dhiibaya gacanta laskaga dhiibaya qabdika saas kuso xasilaya gacanta laga saaro <clears throat> mil wuxuu kitaaban kuu hibanaya markuu yidhi kitaabka man hiba kuu siinaya bu kitaabkan oo kale maalan qabdiga muxuu kuso xasilaya gacanta kaa saaro soo ma in loo banneeyo qofka furiin lagu wareejiyo wixii la qaadi karayana in meesha laga qaato oo loo dhiibo qofkii horena soo <clears throat> lam yakun lilwaahibi an yarjica fiiha oo rasuulku waa u diiday calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tusaaleeyey qofka shaygii hibadahaayuu bixiyey ku noqonayo wuxuu yihi alcaa-idu fii hibatihi kalkalb yaqiin qofka hibadiisa ku noqonaya waa sidii ay hunqaacay oo kale uma yacuudu fii qay'ihi deetna hunqaacadiisu ku xumaanta tusaalaheeda malihin qofka hibadiisa ku noqonaya waa sidii ay hunqaacay hunqaacadiisa ku noqday oo kale ya markaa tusaalo aada foolxun weyaan marka inaan banaanayba kutusanay ilaa an yakuuna waalida waalid inuu noqdo mooyaane maxaa ku baxay adiga adiga maxaa ku baxay ya wixii aan waalid ahayn ma ku baxay ilaa an yakuuna waalidan waa aabihii hooyadii waxaa kale soo gudgelin culimadu awogii ayda iyaguna waa waalidkii marka iyagu weladkooda waxay siiyaan aabuhu weladkiisi wixii uu ee hibo uu siiyey wuu cishan karaa haba <clears throat> qabdiyame weladkii oo qabdiyo gacantaba ku dhigay ayuu kasoo cishan karaa maalan wuxuu dhulkan baan kuu hibeeyin ku siiyey waa qabdiyo waa qaatay wuu kusoo noqdo wuu kasoo ceshaday waas way u banaanta isaga marka waalidka unba weladkiisa kasoo ceshan karo waayo waalidku de waladkiisu waa min kasbihi waladku waa min kasbihi waxaa kale u daliila rasuulka caleyhi isalaatu wasalaam nucmaan ibn bashiir ba wuxu yihi abahay baa siiyey cadiya ayuu siiyey hooyadii baa markaa diiday inay ilaa inay markhaati gelisay rasuulka mooyaane rasulku markhaati waa inu ka noqdaaba tii inaad inankaygaa siisay cadiyadaas <clears throat> rasuulku ku yimid rasuulku wuxuu ku yidhi carruurtaado dhan miyaad siisay suu yihi maya laa tushhidnii calaa jawrin jawr iyo ulmi aniga hay markhaatigelin ya caruurta ka sima siinta mar hadda xusbixinaysiin caruurta wada siiya oo ha sinaa hadiyinka ku sinaadaan marka ina sinaadaan wey haddii la kala fadilo mushkilad baa ka imanaysa saas daraaddeed bu wuxuu yidhi nucmaan way noqday bu aabbahay caiyadii caiyadii <clears throat> way noqday waidaa acmara shay-an qof haddii uu cid uu cimri siiyo aw arqabahu halkan waxa dhahdaa alcumra wاlruqba alcumra waxa weeye qof w horta waa hibadii waa hibada iminka mirni weeyaan ayay ka mid tahay ya hibadana waxaa ka mid a shuruudda siiqadeeda ay leedahay inaan wakti lagu xidhin shardina aan lagu xidhin shardina lagu xidhi maayo waktina lagu xidhi maayo tacliiq ma yeelanayso marka halkan iminka shardi baa la waayey acmara shay-an shay buu cimri siiyey wuxuu ku yidhi qof buu cimri siiyey shay buu siinayaa inta uu nool yahay buu siinaye wuxu hi shaygaasi waan kuu hibeeyey intaad nooshay waa cimrigiisi marka soo maaragti intaad nooshay waan kuu hibeeyey intaad nooshay ama intaad noolahay oo kale maala <clears throat> waay marka cimri buu ku xiday ruqbaaduna maxay noqonaysaa arabahu arqabahuna waxa weeyaan shaygaas hibaan kuu siiyey haddaad iga hordhimatid waa ii soo noqonaysaa haddaan kaaga hor dhintana adaa iskale ma soo noqonayso kaana ruq baa la dhahdaa sheekhaas hadda way nagu celinaya ayaa adi gidaar ku tirsan tiirka a ku celi acmara iyo arqaba ama alcumra alruqba maxay tahay a acmara alcumra waa maxay ya muxuu ihi intaan nool ahay waayo ruqbaduna waa maxay waay soo dhow hadda y soo dhow soo qaada kitaabka horu soo dhow sheekha hay adiga musaaxibta ka dambeeya hay adiga de ka soo horeeyan ha haye adiga ma furs furs haye ha ha ma soo ceshan karayo a hadduu ka hor dhinto haddaan ka hor dhinto soo soo ceshana ka hor dhintame eh. <laughs> ya ay fadhiso fadhiso sheeka kale sheeka u dambeeya ha cashirka la socotaa waay ka jawaab acmara iyo arqaba alcumra wاlruqba maxayt ya a uu siiyey dabeetana kuso cesheeyey a a iska qaado waay <laughs> a waa te taas taasi waa te may waay haddaba xaggan hore marna qolooyinkiina xagga dambe soo dhawaada sa cashar ku fahantiin soo dhawaada soo dhow soo dhow sheeko sheeko soo dhow horo soo dur horo soo dur waay haddaba xagganayna ahay alcumra waa maxay alcumra a ya shaygaasi intuu nooliyey shayga hadduu dhintana <laughs> shaygu intuu noolan kare ya waa sax waaad waaad ta shayga bedel waxaad tidhahdaa qofka la siiyey qofkan la siiyey ayaa lagu xul cimrigiisa intaad adigu nooshahay weeyaan intaad adigu nooshahay waan ku siiyey shaygaas ku intifaaca intaad nooshahay wey way ta kalena taas way yar baxsatay ay fadal a a a hay alcumra waxa weeyaan qofku cimri siinaya shaygan uu siiyey inta uu nool yahay muu doonaya nu siiyo wuxuu leeyahay guriga waan kuu hibeeyey intaad nooshahay intaad nooshahay marka muxuu ku xidhay noloshiisii soo ma cimrigiisiibu ku xidhay waa alcumra acmarada sheekhu sheegay wey alruqbana waa maxay waa sidaasunoo wuxuu ku daray uun haddaad iga hordhimatid oo anugu aan kaa dambeeyo shaygii aan ku siiyey wuu ii soo noqonaya haddii anugu aan kaa hor dhinto oo adigu aad iga dambaysidna shaygii aan ku siiyey igu soo noqon maayo adaas kale dib u soo noqon maayo marka muxuu ku xidhay iyadana wuxuu ku xidhay noloshii qofkii qof waliba ka kale geeridiisu sugaya dhug qofka dhugashadaa la dhahdaa ama sugitaankaa la dhahdaa ma garata marka wuxuu mid waliba uu sugayaa ka kale geeridiisa oo ninkii alaabtan bixiyey ee hibada bixiyey waa kan yidhi hadaad iga hordhimatid u iisoo noqonaysaa soo maha wuxuu sugaya kan geeridiisa si ugu soo noqoto kan kale loo hibeeyeyna wuxuu sugayaa isaguna suu u shay iska haysan mulkigiisa u gasho ya kan u hibeeyey dhimashadiisa ayuu sugaya mid waliba ka kale dhimashadiisa ayuu sugaya kana aruqba baa la dhahdaa waa nooc hibada ka mida ah. hibadu way asaxaysaa hibadu way asaxaysaa laakiin shardigaa meesha ka baxaya waa intaasu hadduu qofku alcumra waruqba la yimaado hibadu ma sax baa haa waa sax laakiin shardigaa meesha ka baxaya shardigu muxuu ahaa ka hore shardigu wuxuu ahaa inta nooshay mar hadduu waan kuu hibeeyey intaad nooshahayd ka saar meesha waan kuu hibeeyey weligeedii aan hedba qofkaasa yeelanaya saas ku yeelanaya soo noqon mayso kan kalena waa la midu mar hadduu yihi waan kuu hibeeyey haddaad iga hordhamatid bay soo noqonaysaa shardigaa ka saar meesha hibadu mar hadduu yihi waan kuu hibeeyey hibadaa isagaa yeelanaya mulkeeya ama halabadu ku doona ha dhinto soo noqon mayso dib u soo noqon mayso axkaamtii hibadii ku qaadanaysa marka meesha maxaa ka baxay shardigii baa meesha ka baxay ma soo noqonaysaa maya soo noqon mayso waliwarafatihi min bacdihi halkaa kugu sheegay sao socda sawogo haddaba waidaa acmara shaksun shay-an qofii markuu qof uu siiyo shay aw arqabahu ama uu u ruqba siiyo waidaa acmara markuu cimri siiyo qof shay-an shay markuu siiyo aw arqabahu ama uu sugitaan siiyo yani arqabad wani fahnay soo ma geeridiisu sugaya soo mid walba ah, ya ya geeridu sugaya midbaka kale ha saax wey kaana lilmucmari kii la cimri siibay u sugnaatay aw lilmurqabi ama kii la ruqbada loo siibay u sugnaatay wliwarasatihi warasadiisiiba usugnaatay min badi isaga dabadii sooba noqon mayso weyaan sooba noqon mayso oo waxaad ka warantaa ninkii hibada la siiyey ruqbada loo siiyey ruq buu siiyey kii hibada la siiyey baa dhintay mausa noqonaysa qofkii hore mausa noqonaysa may kaasaa iskale waa laga dhexlaya dhexlayaashiis baa qaadanaya hibadii hibada ku dareeraysa soo noqon mayso wey faslu waida wajada luqadatan fi mawaati fasalkan wuxuu ka warrama axkaamta la dhaha alluqada luqadadu waxa weeyaan shay hallaabay oo qof ka hallaabay oo oo qofuu helo wey helay marka qofkaa kale ee qofkaa helay muxuu ka yeelaya taas ka warramay waidaa wajada markuu helo qofkii luqadatan shay baadiya markuu helo fii mawaatin meel ayna cidno lahayn uu ka helo aw ariiqan ama ariiq dhexdii uu ka helo falahu waxaa u sugnaaday akhduhaa qaaditaankeeda ayaa u sugnaatay aw tarkuhaa ama ka tegitaankeeda u sugnaaday wa akhduhaa qaaditaankeeda ayaa awlaa ka mudan min tarkiha ka tegitaankeeda in kaana hadduu yahay qofka qaada calaa iqatin mid iqa kalsooni kusugan min alqiyaami biha inuu shaygaa ilaalinayo min ku kalsoon markuu yahay waidaa idaa akhadaha markuu qaado wajaba calayhi waxaa korkiisa waajib ku noqday an yacrifa inuu garto sittata ashyaa lix shay wicaahaa weelkeeda wawikaaha iyo lingixeeda wa jinsaha iyo jinsigeeda wa cadadaha cadadkeeda wa wasnaha wasankeeda miisaanka ay ku jirto miisaanka ay leedahay ya maxaan ka tegey wa cifaasahaa haa cifaaskuna waa weelka weyaan wicaaha iyo wa cifaasahaa waa weelka weyn cifaaskuna waa weelka ku jirto oo wika ahaa wika lingax lingax lagu lingaxo wey wa jinsahaa iyo jinsigeeda lacag mase alaab kale wa cadadaha haddee lacagta tiradeeda ama wax la tiriya haduu yahay wa wasnaha iyo miisaankeeda wayaxfaduhaa waa ilaalin doonaa fi xirzi miliha iyadoo kale wax lagu ilaaliyo iyo ku ilaalin doonaa <clears throat> uma da araada deetna markuu doono tamalukahaa inuu hantiyo carafahaa sanatan sanad buu yaboohin calى abwaabi masaajidi masaajidda albaabadeedu ka yabuhin doona wa fi lmawaadic aladii iyo meelihii wajadaha fiihi uu ka helay fain lam yajid saaxibaha qofkii lahaa hadduuna helin kaana lahu isaga usugnaatay kaana lahu waxaa usugnaaday an yatamallakahaa inuu hantiyo bishardi damaani magdhow shardigeedna ku hantiyo yani hadhow talo qofkii lahaa haduu ayaa qofkii helay muxuu sameynayaa qofkaa helay iyo waxa uu yeelay inooga warramay wa idaa wajada markuu helo luqadatan shay baadiya fii mawaatin meel ayna cidna lahayn ixyaa lmawat soo marin muxuu ixyaa ahaa qof inuu nooleeyo meel aanay cidna lahayn mulkii hore ku dareeray aanu jirin <coughs> mawaadku muxuu ugu qayday marka wuxuu ugu qayday mawaadka wuxuu ugu qayday haddii meel qof uu leeyahay laga helo de qofkaasaas kale ya qof m meel qof uu leeyahay beer dhexdeed ayaa lacag laga helay beerta qofkaa iskale lacagtan waxaa iskale qofkii lahaa beertaas kale ubaa le la odhan maayo dee qofku intuu qaato wuu yaboohinaya ninkii lahaabaa iskale meel isag iska leeyahay marka mawaadku waa meel ayn cidana lahayn aw fii ariiqin ariiq buu ka dadko dhan wada marayaan dadko dhan wada maraya ayuu ka helay falahu waxaa u sugnaaday akhduhaa inuu shaygaa qaado aw tarkuhaa ama inu iska daayo labaduu u banaanya inuu qaadaana way banaantay inuu iska daayaana way banaantay hadduu qaado wata axkaamta ka dhalanaysa oo iyo wixeediiba markaa ka dhalanaya wa qaaditaankeeda yaa awlaa ka wanaagsan min tarkihaa ka tegitaankeeda goorma laakiin in kaana hadduu yahay calaa fiqatin min alqiyami biha qof inuu ilaalinayo ku kalsoon naftiisa mid ku kalsoon uu yahay min alqiyaami bihaa ay bixifdihaa ilaalinteeda ayaa uu ku kalsoon yahay waa naftiisa ku kalsoono naftiisa ayna u sawirayni inuu iska qaato dadka qaar ba usawiraysa inu iska qaataba wixii buu qaadaya dadna wuu qaadanayaaba lakin <clears throat> hadduu naftiisa ku kalsoon yahay inuu shaygaasi uu hadhow iyo doono qofkii lahaa wuu la raadin doono waxaa wanaagsan in uu qaado maxaa kuba kabaxay marka in kaana calaa iqatin hadduu naftiisu ku kalsoon yahi min alqiyaami biha inuu xifdiyo ayuu ku kalsoon yahi inuu qaada ka wanaagsan inuu ka tago maxaa ka soo baxay maxaa ka soo baxay hadduuna ku kalsoonay ka war inuu qaaday inuu ka tag wanaagsan inuu ka waidaa akhadaha marka uu qaado wajaba calayhi korkiisa waxaa ku waajiba an ah yacrifa inuu garto sittata ashyaa lixdan un maaha eg waxaa la doonayaa shayga waa la yabohin doona qofkii lahaabaa ku iman doona ama dad baa ku iman doona kuohan doona annagaa qofkani inuu shaygan uu leeyahay maxaad ku garanaysa maalan qof shayga waad heshay dad baa ku waad yabohisay dad baa ku yimid waxay ku yidhahdeen annagaa dhowr qof bayba noqdeen ba kii lahaa inuu yahay maxaad u garanaysa ki ilah maxaad ku garan doontaa waxaad ku garanaysaa inaad weydiisid su-aala soo ma maxaa kaa hallaabay waxaas waa noocee hadduu tiro yahay tiradiis waa intee soo ma hadduu miisaan leeyihi miisaankiis waa intee weelku ku jiray waa noocee <clears throat> linki hadduu lahaa linkixiis waa sidee ya saas noqonaysa waay sida haddaba loo ogaanayaa ama arimahan leya shek hal ogaada wa taas ma marka intuna keliya maaha maanta lingax waa lagu xidha ma jirto berigi hore lingax waa lagu lingax soo taqanin ya lingax ma dee iminka miyiga iyo dhulka reer miyiga mooyaane magaalooyinka ma isticmaalaan marka waxay noqonaysaa shay kasta ou helay waxa uu ku jiro inuu xifdiyo oo dusha u ka qabto waay wuxuu yihi haddaba sheekhu raximah اllah wajaba calى an yacrifa sittata ashyaa lix shay markaas inu xifdiyo wicaahaa weelkeeda wa cifaasahaa cifaaskan waa weelka un wa wikaahaa lingaxeed waxay kale culimu yidhaahdeen wicaahaa soo weelkii maha wa cifaasahaa ayaa la yidhaahdaa ama lagu xidho marka qururada weelku markuu qururadano kalwa yahay afka hore wax laga xidhay ya waxyaabaha cajaa'ibka waxaa ka mid ah dadkii hore iyagu warshadana aan haysan warshado warshado iyagoo aan haysanin iyo haddana qururada samayn jiray qururadaha ayaa la samayn jiray qururadu hadda waa dhagaxay sama ogid wax kaleba maahaba waa dhagaxun dhagax baa laga sameeyey qurada samayn jire de qorada afkan waxaa ka xidhan jire waa ka rasulku yihi alayhi salaatu wasalaam rifqan bilqawaariir markuu ninkii addoonka ahaa ee addoonkii addoomihii rasuulka addoonu lahaa buu ahaayo dumarkiibuu markaa awrta ku waday markaasuu markaasuu socodkii dheereeyey uu heysayey markaa heestii geela ayuu qaadayay dabeetna markaasi geelina awrtii alaabta saarnaayeen iyo dumarkuna saarnaayeen baa aada u dheeraysay tallaabadii kordhisay markaas wuxuu kuui rifqan intuu magaciisa ugu yeedhay rifqan bilqawaari maaa qaar dumarkii qaaruur qurad ku shabahay qurad way jabtaa hadday soo dhacdo de jabasa marka adigu dee quraduhu wax jira inahay marka cifaaska waxay ku micneeyeen waa waxaa lagu xidho qururadda afkeedaa hore lagu xidho wika aha lingixeeda wa jinsaha jinsigeeda lacag lacagtii iyo si kale qaybsanaysa dolar iyo shilin lagu qaybsamay doontaa dahab iyo fido wacaadadaha tiradeedii wa wasnaha iyo miisaankeedi marka qofku marku yimaado kua anigaa waad itixaamaysa itixaamad ka qaadaysa hadduu garto waad siinaysaa hadduu garan waayna waad siinaa wayaxfaduhaa shaygii ayuu ilaalin doonaa fii xirzi miliha iyadoo kale waxa lagu ilaaliyo ayuu ku ilaalin doona lacagta xagge lagu ilaaliya ya xagge lagu ilaaliya qasnada iyo sanduuqa iyo soo iyo maqalka iyo dharka meel baa lagu ilaalaya xoolaha xagge lagu ilaalaya xerada kawan xerada ku yaxfadha idaa ara uma idaa araada dase markuu tamallukaha inuu hantiyo carafaha sanata sanad buu yawoohinaya halkan waxaan ka garanaya uma idaa araada tamallukaha marku qofku doono inuu hantiyo hee carafahaa sanatan sanad buu yiboohinaya qofku hadduu qaado oo uu qaado in uu mulkiyo oo mulki ahaan yeesho hadduu qaado sanad wuu yiboohin doonaa sanad buu yiboohin doonaa sanadkaa wixii ka dambeya wasaga qaadan doona laakiin hadduuna tamalluk una u qaadin inuu tamalluko hadduna u qaadin weligii wuu yaboohinaya weligii wuu yaboohinaya lakin taa waxay noqonaysaa qof dee wax fahansan faqiiha oo fiqiga bartay unbaa markuu qaadanayo dee wuxuu niyoonaya inuu inuu inuu yaboohiyo dabeetana haddii ciddii ay lahayd uu waayo inuu qaato taasu marka horeba dee yuu niyoonaya hadduu niyoon waayo de uu yaboohin doonaa weligii ya uma ida araada tamaluka carafaa sanatan ha uu ka yaboohinaya calaa abwaabi masaajid masaajidda albaabadooda marka jamcu soo dareerayo masaajidka dhexdiisa waba lagama yaboohiyo masaajidka dhexdiisa waxba lagama yaboohiyo marka albaabada masaajidku istaagi doonaayo markaasu odhan doona halkaas intuu istaago iyo wax wax ka hallaaben buu leeyay alaab halloodi baan hayaa iyo fi lmawaadic aladii meelihii wajadaha fiihi ka helay meesh meeluhu ka helay dariiqaasoo kale ka helay eryadaasuu ka yawahin doonaa yan waxaa laga yaaba qofkii shayga uu ka hallaabo inuu eryadii u kaaga halaabo inuu soo maraa laga yaaba marka halkaan ka yawahin doona iyo suuqyada meel meeluhu dadka isugu yimaadaan imika laakin way sahlanti qaabka loo yaboohinaya soo ma see loo yaboohinaya ya idaacaddu ma la geenaya soo ma idaacaddaa la geenaya idaacadda yaboohinaysa idaacaddan ba yaboohin doonta ya maxay facebooka facebook dadka o dhan may may wada eegaan mala idaacadda idaacadda malaha ka muhiimsan idaacadda dadko dhan dhegeysanayaanoo odayaashii islaamihii iyo reemihigii iyo qofkii meeltigii iyo qofkii joogaa wuu dhegeysanaya ya waay fain lam yajid saaxibaha qofkii lahaa hadduuna helin kaana lahu waxa uu ahaaday an yatamalakahaa inuu hantiyo bishardi damaani damaanka shardigiisu marka ku hantaya magdhow inuu magdhawo manaheed waa weyaan wuu yaboohiye sanad dab wuu yaboohinay wuu waayo isagaa qaadan doona <coughs> u laakiin mulkigaasi waxa weeyaan waa mulki hadii qofkii lahaa uu yimaado uu celinay bishardi damaan caynkaas damaan uu maga dhabi doonaa bishardi damaani buu ku hantiyayaa damaanka shardigiisu ku hanan doonaa oo qofkii lahaa markuu yimaado walo toban sanad kabacdi ha noqoto qof sheeganaya hadduu yimaado uu siinay uu celinay <clears throat> markuu sifooyinka o dhan sheego wluqadatu luqadadu calaa arbacati adrubin afar qaybood weeye afar nooc weeyaan axaduha midkood maa yabqaa maa shay weyan yabqa cala dawaami daaim baaqi ku ahaanay yabqaa baaqi ku noqonaya cala dawaam yani shaygaas waa shay mustamirahoo aan baaba shay baaba maaha fa haadaa kani xukmuhu kaansosukin xukunkiisa weeyaan ke kaa aynu nidhi qofku sanad ha yabuhiyo wuu yabuuhinaya markuu yabuuhiye kabacdina wuu hananaya wthaani ka labaad maa shay weeyaan laa yabqaa aan baaqi noqonaynin oo aan markaa sidiisa aan daa'im ku ahaanaynin kaacaami radbi waa cuntadii qoyaneed oo kale fa huwa isagu mukhayarun waxa uu kala dooran doonaa bayna aklihi wa urmihi inuu cuno oo uu wa urmihi iyo inuu lacagtiisii uu bixiyo oo magdhabo aw beycihi ama iibkiisi wa xifdi amanihi lacagtiisii inuu ilaaliyo waay horta afar buu inoogu qaybiyey waxaa la helay afar buu qaybiyey ka koowaad maa yabqa cala dawaam maa yabqa cala dawam waa logla waa waxa sidiisa ahaanay aan iska bedelayn sidiisaasunbuu ahaanaya waa sida lacagta kale iyo raashinka qaar ka oo kale dharka oo kale ya waa yabqa cala dawaam kaasi xukunkiisu fahada xukmu kuli muxuu kala jeeda fahada xukm waxa weeyaan xukunkaa luqadada aynu soo sheegnay ee ah in sanad la yabuuhiyo sanadkii markuu dhammaadana sanad marka la yabuuhiyo sanadkii cid u timaado u waayo maxaa ku dhacay ya maxaa ku dhacay shaygii muxuu samaynay isaga ayaa mulkiyayo qaadanaya soo ma hadhow hadduu qofkii laha yimaadana ukunkiisu waa ka hadal fahada ukmuhu kaasuu jira wluqadatu ala arbacati adrubin axaduhaa maa yabqa cala dawaam oo wax baaqa ku haanaya daaim yani in isbedel la-aan fahada xukmuhu sidaasuu istimraar ku ahaanaya fahada kaas xukmuhu xukunkaa luqada soo sheegnay wey wathani ka labaad maa laa yabqaa oo waxaan markaasi aan sidiisa aan daa'im waa waa timir raaba ama waa cinab cinabka waa la qalajiya siib baa laga dhiga <clears throat> sidiisa ma ahaanay waxay noqotay intuu yaboohinayo xumaanayaa wuxuu samayn doonaa ninkaas laba arrimood buu kala doonan doonaa inuu iska qaatoba isla markaaba uu isagoo iska cuno bayna aklihi wa hurmihi inuu qaato oo uu cuno cuntadaasi ina way baabaaysa haddii kale ya marka uu isticmaalo lacagteeda iska bixiyo wuu yaboohin doonaa qofkii ilaha markuu yimaado ilan wax xumaanaya waxa lehna lacagtiisu musiin doona wa urmihi uu daymoobayaayo wuxuu magdhabi doonaa lacagtiisi u bixin doona kalabaad wuxuu noqonaya inuu iibiyeba inuu iibiyo waa iibinaya markuu iibiyo lacagtiisii ayuu meeldhigi doona wuu yiboohin doonaa dabeetana markuu yiboohiyo qofkii lahaa helo lacagti u siin doona haddaba su-aasha waxay noqonaysaa markuu yiboohin si yiboohinaya ilan shaygii wuu yiboohinaya waa kan wau iibiyebe lacagtii buu haya <clears throat> ma ma yaboohinaya mise wuxuu yaboohinayaa shaygii ya shayguu yaboohinaya ilan lacag qofkii qofka lacag kama hallaabin lena shay baa ka hallaabay shaygii ka hallaabay yaboohin doona shaygii qofkii lahaa markuu helo lacagtiis buu siin doonaa wuxuu leeda waan iibiyey waa kana qaado labadaasoo kale dooran iyadana maa laa yabqa waxaan baaqi noqonin cala dawaa ka acaam oo kale wey aradbi qoyan fa huwa isagu mukhayarun wuxuu kala dooran doonaa inuu cuno lacagta inuu magdhabo uu daymoobo aw baycihi ama inuu iibiyo wa amanihi lacagtiisana uu ilaaliyo wahaalidu saddexaad maa shay weeyaan yabqaa bicilaajin hagaajin baaqi ku ahaanay karuabi sidii markaa timirtii oo kale weeye qoyanayd fa maslaxata sida maslaxaddu ku jirto ayuu yeeli doonaa oo min beycihi iibkiisa leh iyo waxiifi amanihi lacagtiisa oo ilaalinteeda aw tajfiifihi ama qalajintiisa iyo waxifidihi ilaalintiisa kani waxa weeyaan waa shay waa shay baaqi ku ahaanaya hagaajin in la hagaajiyo u baahanya marka la hagaajiyo baaqi noqonaya timirtu waxay leedahay rutab iyo cilmki hadda sheegn kal waa la adaiya marka ilaajin baa la ohanaya marka l cinabkii la qalajiy zabiib buu noqonaya markaa zabiibku daaim buu ahaanaya hadda somaarti timirtii ruabka ahaydna ya iyadana waa la qalajinaya timir bay noqonaysaa waxaa jira cinab iyo iyo timir ruaba ruab aan timir noqonayni oo hadaa la qalajiyay iyo cinab haddaa la qalajay sabiib aan noqonaynin kuwa kama warramayn kuwa ka hor raacaya isagu ee kaa hor cilaaj ma aqbalaya isagu uu fasaahaday u baaba markaaba laakiin kan maaragtay kale haddaa la hagaajiyo wuu hagaagaya markaa qofka wuxuu helay cinab buu helay haddaa la qalajiyo zabiib noqonaya la iyo timir haddaa la qalajiyo rutab timir haddaan la qalajiyo timir noqonaysa ninkaasi sida maslaxadda ku jirtu si yeeli doona wuxuu samayn doonaa inuu iibiyo lacagtiina meel u dhigo ama inuu qalajiyo oo dabeetana isagoo qalajiyey uu markaa waxa weeyaan uu u hayo cinabkii oo kale zabiib buu ugu haynaya hadda soo maarata waayo waxaa kale u banaan xagga tijifiifinta qalajinta inuu ku tabaruco oo isagu dee waxa weeye kharash lagu qalajinayo isagu bixiyo iyo inuu qeyb ka mida iibiyo oo qaybtaa uu iibiyey uu qaybta kale ku hagaajiyo intuu juz kamida iibiyo yuu lacagti qaadani qaybtan kale ku hagaajin doonaa deetna iyadoo hagaagsan iyuu hayn doonaa taas uu samayn doonaa wathaalidka saddexaad maa yabqaa bicilaajin cilaaj hagaajin wax ku baaqi noqonaya weeyaan karuabi sida ruabki oo kale weya fayafcalu waxa uu samayn doonaa almaslaxata maslaxada ayuu samayn doonaa oo min beycihi iibkiisa leh iyo waxiifdi amanihi lacagtiisa inuu ilaaliyo aw tajfiifihi ama qalajin inuu alajiyo xifdihiyo inuu ilaaliyo waraabicu ka afraad maa yaxtaaju mid u baahan weeyaan ilaa nafaqati nafaqa u baahan kal xayawaan oo kale weeyaan wahuwa xayawaanku darbaana laba qaybood weeye xayawaanu xayawaan laa yamtanicu binafsihi naftiisa markaas waxba ka celinayn fa isagu mukhayarun wuxuu kala dooran doonaa qofkii bayna aklihi cunitaankiisa iyo waqurmi amanihi lacagtiisa inuu bixiyo inuu kala doorto aw ah, inuu kala doorto bayna aklihi waqurmi inuu cuno lacagtan uu bixiyo aw tarki ama inuu iska daayo wataawuc bilinfaaqi calayhi iyo inuu ku taawuco inuu xoolahaasi wax siiyo aw beycihi ama inuu iibiyo wa xifdi amanihi iyo lacagtiisa inuu ilaaliyo wa xayawaanun iyo xayawaan yamtanicu binafsihi naftiisa markaasi waxawy difaacaya oo wax ka celinaya naftiisa difaacaya fain wajadahu hadduu helo fi saxaraai bannaan hadduu ka helo taraka waa iska dayn doonaa wain wajadahu fi lxadari meel la degan yahay haduu ka helana fa huwa mukhayarun isagu waxa uu kala dooran doonaa bayna ashyaai alaaati fiihi saddexdaa shay aan soo sheegnay dhexdooda ayuu kala dooran doonaa <clears throat> kan saddexaad waa xayawaanka <clears throat> waxaa hor xayawaan iyo may ahayn lacag iyo alaabun bahay markaa kan waxa weeyaan waa xayawaan xayawaankii musaariif buu u baahan yahay hadda soo maarati iyo waxay iyo ilaalin buu u ila waan waan waa nafley wuxuu inagu qeybay sheekhu laba qaybood xayawaan naftiisa difaacay iyo xayawaan naftiisa aan difaaci karayn <clears throat> waa labadaas xayawaan naftiisa difaaci karaya wuxuu ku difaacayaa inuu iska celiyo wax ama wuxuu ku difaaci karayaa orod uu baxsanayo allama gaadhay waa sida awrka oo kale qoodha ama geelaba dhaa hadaad doontid waay iyo fardaha oo kale oo farasku isagu uu baxsanaya uu ordaya dee orodkaasan lyaan la gaadhayn waay iyo xayawaan aan naftiisa difaaci karin sida adrhigii oo kale iyo lo-di <coughs> kuwooda yaryar wasiiba kuwooda yaryar wasiiba <coughs> labadaas lagu qiimi ka hore soo qabo ka hore waa keen ya xayawaan naftiisa aan difaaci karayn soo ma kaa waxaa qofku kala dooran doonaa inuu neefkii uu cuno neefkii uu helo inuu qaato uu iska cuno lacagtiisana uu iska bixiyo ama inuu iska daayo oo uu la sugo qofkii lahaa wixii uu u baahan yahay neefkaasi cunitaan iyo cabitaanna uu ku tabaruco oo uu siiyo iyo inuu iibiyo lacagtiisina meel u dhigo qofkii lahaa u ilaaliyo imse shay weyaan ya saddex shay wey isagaa cunaya markuu cunana lacagtiisu iska bixinaya so maa dhef iibsado ka dhigan yahde ka labaadna uu daynayaa uu ku tabarucaya maxay siintiina ku tabarucaya so ka saddexaad wuu iibinayaa lacagtiina meel buu dhigaya saddexaas wey ka naftiisa difaacayana wuxuu qaybay laba qaybood in meel banaan laga helo saxaraa iyo meel la degay in laga helo meel banaan haddaa laga helo la qaadi maayo waa la iska deynaya waayo geelaasi cawskiina isagaa iska cunaya biyahana waa uu doonanaya xayawaanka kalena iska celinaya waa markama tahay meeshu meel xayawaankeedu uu sahlan waa libaaxla iyo shabeella hadday tooda dilay waa laga soo waa la soo waayo iyo <clears throat> inuu ka helo meel magaalo dhexdeeda meel magalo dhexdeed kale uu soo xarayn doono waayo tuugta ku badan magaalooyinka marka wuu soo xarayn marka uu xarayana saddexdaa arrimood buu kala dooran doona inuu cuno inuu iibiyo lacagta meel dhigo iyo inuu hayo qofkii <clears throat> waraabicu ka afraad maa yaxtaaju waa wax u baahan ilaa nafaqati nafaqa u baahan kal xayawaan oo kale wahuwa darbaani weeyaan xayawaanun xayawaan laa yamtanic binafsihi naftiisa aan difaacaynin wahuwa isagu mukhayaru waxau kala dooran doonaa bayna aklihi wa urmi amanihi inu cuno lacagtina iska bixiyo aw tarkihi ama ka tegitaankiisa watadawuc bilinfaaqi caleyhi inuu ku tadawuco markaa nafaqayn uu nafaqeeyo neefkii aw beecihi ama inuu iibiyo wa xifdi amanihi lacagtiisa markaasi uu ilaaliyo wa xayawaanun ay xayawaan yamtanicu binafsi naftiisa difaacaya fain wajadahu fi saxraa'i banaan hadduu ka helo taraka waa iska dayn doonaa wain wajadahu fi lxadari meel la degiyay dhexdeeda hadduu ka helana fahuwa mukhayarun bayna alashyaai alhalaaati fiihi saddexdaa shay aynu soo sheegnay dhexdooda saddexdaa shay ayuu kala doornaa fahuwa mukhayarun bayna alashyaai alhalaaati ashyaada saddexda ah ayuu kala dooran doonaa fiihi dhexdiisa oo kaa aynu soo tilmaanay ilaalinta ah iyo cunitaanka ah iyo iibka ah halka aynu ku dayno sala allahu wasalam ala baaraka moxamed wacala wasaxbi ajmaciin